kuriye magashi cabdالlahi iبn mascوudi cabdالlahi iبn mascوud radia الlahu taعala canhu mal kuriyey qala cabdالlahi nika gol xadaثana rasul الlahi sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasul sheeyani sheekoy wahuwa walhaal huwa rasulkana asaadiqu ki run sheego i almasduqu kilun rumaayaw iya nin sheekoy ina axadakuma nin sheekoy ina axadakum axadkin yujmacu khalquhu khalq اlaxadi axadkaas abuuristiis iyo lakulmiye fi badni umi umilaha axadkaas aadiis olooladiiy dhahdiya lakakulmiye arbaciina afartun iyo lakulmiye yawman min yawmin nudfatan xaala kawnihi nudfatan haal hunjufeeye iyo lakulmiye afartun yawmood iyo hunjufaade wa uma yakunu huwa axadki haade calagatan hinjiriya haade mitla dalika zamani zamankaas kaase oo kale uma yakunu huwa axadki haade mudgatan cadko yar hiliba iyo dalika zamani zamankaas oo kale fartunka ah uma yursal lmalaku malag yaladire ilayh alaadi aadka intike malag landire wa fayanfuku huwa malagi afuufe fihi fi laadi ruuxa ruux afuufe wayu'maru huwa malagi wal amre biarbaci kalimaatin afar kalim iya laamre bikatbi risqihi yani bikatbi arbaci kalimaatin afar kalim abtugowkeediya laamre bikatbi risqihi riskil axadi axadki riskisha abtugowsheeya laamre waajalihi bikatbi ajariya jalil ahadi ahadka ajalisa tugowshe lamare wa camalihi bikatbi camali camalil ahadi ahadka camalki artugowsheya lamare wa shaqiyun wahuwa ahadka shaqiyun ki durdursan miya o saciidun ama ki libani miya yala abtuge intaaso abtuga lere fa wallahi ladi macbuda kadhaarade laa ilaha ilaha ayruhu suma ilaha kalan jana kadhaarada in ahada gumaadki la yacmal hu ahadka camal fale bicamali ahli ljanati jinidi ehelkooda camal falsho oo kale yacmal xataa ma yakuna an haana baynahu bayn alaxadi wa baynaha bayn aljanati janada dhaxdi on haana ilaa diraacun ilaa qadru diraacin dhudhunko gadarshey maahin oo janadi yameelan dhawaade usi camal faylan sameeya laakin fayasbiqu may ku dhageey aleyh lalaxadi alkitaabu ay lmaktuub o kilang abtugi oo law maxfud kilang abtugiya ku dhage oo shaqaawadi e fa yacmalu reed camal falay bicamali ahli naari naarti helkooda camalfalkooda iyo camal falay khaatimidiisa hum minha fayadkulu reed gale ha annaara gale wa waina ahadakum ahadkin la yacmal huwa ahad camal fale bicamali ahli naari naarti helkooda camalfal shoo camal fale ahlu naar camalkii humaatiri macsidii munkarkiiyo kufrigi iyo nifaaqnimadiiya sameeye xataa ma yakuna anhaana baynahu bayn alahadi wa baynaha bayn naari anhaan ilaa diraacun dhudhong maahin oo markii oo usuub geeridiisa dhawaati oo kale naarti buggalow mawalkaindhimanayne hade reed fa yasbigu may dhageeye caleyhi alalahadi alkitaabu ay lmaktuubo kilang abtugi o law maxfudlan kaabtugi kaasa yani wa kila fi badni umi la abtugaay kaasa dhage fayacmal hu axad ka camal fale bicamali ahliljana janadii helkooda camalfalkoodi camal fale fayadkulu galay ha janadii iya reed wa rawa ma yuriy adiskan albuaariy buaari wamuslim muslim ya wuri an abi cabdillaahi abi cabdiraxman an abi cabdiraxman mayl kuriya magaashi cabdillaahi bn mascuudin radialahu canhu cabdillaahi maka waktigii roogi dadka o qadiiman islaamiya ka jaray weli mayli sheegay saadisu sitatin fi lislaami nihay ligofkan lihayo islaamka datis sababko sak islaamin rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo korshay mari usoo irin daajiyaw cabdullaahi irinka oon cugbatum nabi muceed layin daajiyaw markaasa rasuulka sala allahu alayhi wasalam unagmay ngaray oo cabdullaahi yaa gulaam hal cindaka min labanin abdawan yaale tuskina adna waraabiyaas cabdullaahi unasoo maray nacamha walaakini mutamanu ngari ha aanad yani neef oo irmaante irinka kadhax jiray laakin ana langla aamini ahaa wanta dadman waala korori qaala nabi mer hal cindaka jadcatun agda haatay too jadce e eh, haatay oo lam yansu mboodne um calayhaa jadcadiyeede eh, mboodne alfaxlu yani waa kay eesan eh, mboodna um agda haatay qaala mer cabdillaahi nacam faata nabi nabog um, faata cabdillahi lakooda huwa nabiy an lakooy biyaa biljadcati riido oona horba eesan mboodn yan sheeni famasaxa nabiyu sala allahu alayhi wasalam masaxi larcahaa shaatadi eedahayti naasya iyo masaxi wadaca allaha tacaala ilaahya toogi fantala'a darcuhaa riidi naasyaha buysumi bilabani wanyahla buysumi faclaba nabiyu maalay fi inaain hamaali ataa abubakrin lakooyeyu anabiya lakooy bibilinain lakooy weelku abubakar sheeni shiidka oo dhati bogsunga sheeni kiyalaka maali washariba huwa rasuulka dhami sala allahu alayhi wasalam wasaga huwa rasuulka waraa biababakrin radialahu taala canhu uma qaala lilarci naaski rasuulka mayngaray aklis yani kashugeeri masalan bikasri laami aklis yeri fakalasa kashugi sidits rajaca kama kana si ordhanhayan kashugiyo laalabana fihi hadis wanban yaal falama ra'aa cabdullaahi marki argay dalika almadkuura mucjizadaas aragi ya aslama cabdullaahi radi allahu taala anhu islaamire wa kana shadid aladmati maaranaantiski eedn darum yahay cabdullaahi hafiifa laxmi hilibshayna eed yani infudod kasiiran jiddan eedma ngaaban yahay cabdullahi bin cabdullahi bin asod caalimkaas cabdالlahi ibn masuud lera weli naxwa diraacin dhudhunka oo kale jariye lere daqiiqa saakayni lamadiis hoogdana eed yani wa kay yn fududaayen wa yani wa kay saasado kahora akada bixabatey yani wa kay akada obdi yajtani soo hagoosdo akada may gudgalay cabdالlahi بn masuud siisun yaraay may gudgalay yajtani soo hagurdow siwaakan adi hagurdow min alaraki adigo koy kor adi hakugoos rumug hagooso gali fajacalat riixu dabeeliya may ba takfa takfa ini onayo yani wa kay ha ahi yani wa kay dabeelya may gudgalay galay takfa ini yani wa kay karka ku gaadas feedas hu e karku karka kufeedas oo hoogi karka kufeedas mana geediga korhay falaxika alqawmu qoomki hoosis roogeen gosalen minu min cabdilahi cabdillaahi bin mascuud akagosalen hoogdashay oo si khatiifan weyin faqala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulka markaaso mer lima tadxakuna eri lankan sikas hadis khafiifan haado galiilan haado miisanka may bo aakriaselkumiisamey mayn kugosolasan eri faqaalo maerahan faqaalo asaabti meran ya rasuulalahi ilahi rasuulkiisiyo mayn lagosolahan min dakati saakey lamagis hoogdo fududaantiyo lamagis hoogdo si niya liilan ino n fududinga liyaabanoa faqaala nabiyu mere wallahi ladi nafsii biyadihi kusugnaateg dhaarday lahumaa saaqeenkaas lahumaa lisaaqayni fi lmiisaani miisaanka qiyaam hadi ladeer asqal ku ulees badanwo min uxudin jabal uxud ka ulees badan yingari mana oo yaraantan walbay ning aragden qiyaama hadi ladeer lanka lang cibaado badano ee yani waa ka in cibaado badan ahay qiyaama hadi lamadan hoog dumay jabal uxud ka ulees badaayangar qiimadi ilahi agdis lanka kaley mana kolka yani radi allahu tacaala canhu may haay cabdullaahi saaxiba siri mustafa ahay sala allahu alayhi wasalam raacbisir sheehay hortisa socdo jari rasuulkan kaadimay cabdullaahi la jari rasuulka oob hunduro yani buraariji jari kabo yani wa masalan ba ngundiyahay hortis indhikaay hadii rasuulka gumaaw hadii yani wa yani rasuulka ho kobo siibon darbo galada jari saaxibu siwaaq wanaclenga lala jari may wa kana min ajwad nnaasi dadka ka goroxsan thawban i wa adyabihim riixan ahaadi tacliima linacli rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam may wali rasuulka ba kaadiman aya adoo wasak latagalnyaagay karka wasak lahayna daraadi rasuulka sooni kabooshay yani waa kay wiinaya iyo yani waa kay sdhon yani dhibis maryaayay dharfayl gaada jari fa inahu kana yaxmilhum amay walihum baray lamadaas koob iya gaada jari cabdullaahi bin mascuud ida jalasa nabiy labak hadi fadheen wa kana nabiyu yukrimuhu karamayay wa yuqaribu dhawaayay walaa yaxjubu musku xijaaban wa falida kaana kasiira dukuuli galawsha eedan badnaay aleyh ala rasul eedan gala jari cabdullaahi wa kana cabdullaahi radi allahu taala anu yagul meera jiray walahi ladi laa ilaha غayrhu ma naزlat aayat aayad mahadirna aayadaaso min kitaab ilahi taala kumide ilaa waana ana aclamu ki ogaan badan yaha ayna naزlat makaanki hakdegdi wafima wafima shayme wafima sabab me naزlat handegdina kase aayada sabab nusulsina kase makaanki hakdegdina kase walaw aclamu an ogaado fadi ana axadan ahad aclama cilmi badan bikitaab ilahi oo cilmi badan ahadkaasoo yani mini an oo cilmi badan tanaalu derasahu ahadka sugaal madaaya yani gurbiyaalen safaraayan deereen ogaada lahay waablaataytu inteeda faden hiro isuda fadi walaa kubar fadi ari cabdullaahi ibn mascuud yani manaakibtiis wala kooba korme awalu man jahra bilqur'aani wa min asaxaaba asaabag lanki oonayo oo maka oo dhan gaani lairoogan lanki binaankas bisurumay qur'aan lijeri lankin horeeyo marki suuraturaxmaan adegdiya rasuulka sala allahu alayh wasalam ere ay lijere suuradan quraysh korsheeka lijere ibn mascuud amere ani lijere ambahi qurayshtan seedi iyo ya melka kulunsiyin kacbada gaarisi aragi suuradii afurfuradi korsho ka akri abujalan boodi dharbaaxi yani dhegtisa dhambali dhiiji markaasa yani wa kay ahay habahi cabdullahi masud soo ilis ilamaaso oyaw ya meela kubahi rasuulka sala allahu alayhi wasalam mil daboolomay fanazala jibriil hadegi laaxikan haaleyi faqaala almustafa alayhi salaatu wasalaam meray anta talxaku ya jibriil jibriil o adin kosolaase wabnu mascuudna yabki ooyey mana ibn mascuud hadalatumay ooyey adin kosolaase faqaala may kagolay jibril sataclamu ogda ya rasuul allahi mima adxaku walaan lagosalo ogda falama kana yawmu badrin bedr walin lagosalo horta ogdaari mana lankadasaan gali wala oo hadi kubacd oo eeba ugu mana wal hadi kubacd lidoono ye lagosolahay deekada cabdullahi ibn masud lankin abujahl subnaan galne hadi kubacd bedr ye arantiya lidoonte gosolka meel sheen ay ter falama kana yawmu badrin marki asalay wanasar allahu almuslimiin an gargaariya amar almustafa sala lahu ala slam ibn mascuud may amray an yaakuda rumca waran shaynigaado wayaltamisa yani wa ka wayaltamisa dalabo fil jarxaa nimanka oonay dhaawacsan dhahdiyo man dalabo bira magun nafka baadhet bakiyatu xayaat fayaktula wadil mana hadhimaystirale waran ka gaadoy nimankan gaaladan oo beder todobaatan ofentalk dhamay dhahgal lankiiba yani dhaawaca hor dhimaystirale gaalada gaalala wa famar famara red cabdullaahi maray biabi jahlin amari walaalo abu jahl mulkan kiliriday fi shadaaid lhalaaki hilaag shidiyaalshay kasuganya sakaraadhiyaas afogenboonanridyaanse fakaafa an yakuna bi guwa ini hoog lahaado iyo koobsadi fawadaca rumxa waranka fi anfi abijaal sankan kataabadi min bucdin meel dheer waranka sanka dhiibiday yani ki boodne laya san kataabadi shookasi wajcala fiha yani wa kaysaasa washaga yani falama carafa marki kasay cabdullaahi cajizahu abu jahl ini aajizay indhaga halkorna geeka aragiya irtagaa calaa sadri habatun kora hirgan fadheed wakadac rasa malishi hagoy washaga udun haw dhegdisa dhan balisidi hadu kor weela jar wajacala fiha may weelay dhegdi dhatiya kaydan liilinga weel wajarahu jidi wajara jida yua ra'sa madagi hajiido diririgasiyo hata hajiido ay kada lahay ilaa an qalaa anti kuridahu ra'sigi bayna yaday nabiy sala allahu alay salam wajibriiluna bayna yaday yaday nabiy hoog arantigeda lagosola yadxaku halay jibriilka igosala wayaqula kagolaw udunon biudunin wara'su ziyaadatun silay mana ad hadda kor dhegdoolay markao dhan balne dhegdiyadahat dhegdiya gaabilshagoyti madagana ziyaadi king edherada king eler walaa gosolki geeki ad gosolaay oo hadda kacbada waktigi shanda dhibaaye dhegdilayla koo dhan balaay abujaal oo jibriil mayla gosolalilah isun oya adin boras lilah walaa la gosolaay tanga ogaayo ari jibriil waa ko geek hadda dhegdina aarsadi waa ko madana ziyaadin eer kolkan yani waa kay cabdullaahi bin mascuud kaala cabdullaahi bin mascuud may ka goolay oo waa kay manaaqibtiis may kale kumid ahaa cabdالlahi بن mascوud oo kufa yatawali yani wa kay saas oo kale baytmaalsha yatawali cmar waktigiisa iyo khilaafadii cudmaan ba marki de madiniseedi madini ka jiridi cudmaan a boogda ingali markaasa meray cabdالlahi بn mascوud o may sheegadaas cabdالlahi cabdالlahi بn mascوud meray danubiya sheegade wal kale ani haysado dembega jiridin mayle waa dembegaylew markaasa cudmaan meray famataysahi may fadaas qaala cabdالlahi may kagolay almakfira fade qaala may kagolay cusmaan awalaa aamuru ma amraayo laka bidiibi bidabiibin lan taktare kin weydiiyey qaala cabdulaahi mere adabiibu lanki taktarkahay ba amrala ni ijriisiyer ataktaranta weydiyaadhihi taktarkahay ba ijriisiyey qaala cabdulaahi mere alaa aamuru ma qaala cusmaanu mere alaa aamuru laka adakin amray bicadayin siisma walmisheer ho daawi walilkingu weydiyo qaala cabdulaahi mere laa xaajata lii bihi bilcadaa misheer dan makuliher yakunu yani wa kay gaala cuhman mer yakunu liawlaadi kaan haaday adooban fadaan min bacdika bacdiga gaala meraynian laa afshaama obsadaw calayhim ala awlaadi awlaadi alfakra man obsadaw bacda an aclamtu markaan baray hum awlaaday suurat an bari yakrahuna akriyaayanha suurad kula layla akriyaayan wakad samictu rasuulallah ya dheegi sala allahu alayhi wasalam yagul rasuulka halka goola dheegi man garaa lanki akriyo suurat alwaaqica suurat lwaaqici lanki akriyo kula laylatin fi kuli laylatin layla kasta lam tusib ma asiiba so humankaas faakatun fakirnimo fakrun fakirnimo masiibato rasuulku sheegi waxtaaja yani walahay wahi waa kaysaasu abadan yani waxtiyaajun e yani fakr lam tusibu faakatun waxtiyaajun baashi fakirnimo abadan masiibato rasuulku sheegi walba kolku man baahany man kubaahaniyer ulahade wal man baang male qaala cabdullaahi may kagole cabdullaahi ibn mascuud xadathana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheni sheegi walhaal rasuulkana asadiku kirun sheegawy alaati bisidki sunkilikoya y almasdugo kilon rumaya iya yani wa kay ha ali aladi yasdughu llahu taala ilahay in rumaayo fi dacwa rasuulka sheegashadiis arisaalata sheegadi anka rumaayo bisabab idhaari mucjizaati mucjizaat hadaahiriyosha anka rumaayo ala yaday yaday rasuul wayusadighu lhalqu halqigan n fima yaqulu aw aladi yatihi jibril bisidin lakoya min cindi lahi taala lakoya huwa saadigu kinun sheega y almasdugo lan rumaayo y yani sheekmeenera ina axadakum macshara bani aadam etinkookin yujmacu walkulmiye yudamu waldumeey wayuxfadu walxifdiye khalquhu abuuristiisya lakulmiye ey maadatu khalqihi khalqil axadi axad kusuge abuuristis maadidye oo minada eh oo usulka abuuraa lakulmiye minadaas fii badni umihi umil axadi axadka yani waa kay aadis olooladii ay fi raximaha ilmagalaynka aladi huwa fi badni ahaadi waraximu raxiim may laleeyihin ilmagalaynka maya istamilo walishamliyaw cala lwaladi shamliya yakunu fihi fi lwalad yakunu fihi fi raximiya takliibhu ahaade unug melolk abuuraw min kawni nudfatana kowta ahaade ilaa kawni halgan aakar anti kunagada marka den yani kay saaso kolka wala mayli sheeg waqiila lahu waqiila maylera inahu ina raxima khashanunki adago ka sanfaji sanfaj oo kale weel sanfaj oo kale an ka walahu afwaabun afwaahun wa abwaabun ya layraxinkaas aftiyaale iyo baabiyaalo fara badan yalay faida dakala alminiyu hadii galo min baabin ku gal min baabin waaxidin khalaq allahu tacaala ilaahay abuure minhu min alminiyi yani janiinan ulogo ku abuure waida dakala alminiyu hadii galo min baabeynina khalaq allahu tacaala ilaahay abuurey minhu min almaniyi waladaynia ku abuure waida dakala alminiyu min halaasati abwaabina khalaq allahu minhu min almaniyi halaasata awlaadin fayakunu cadad ljnati awlaado tiradi haabeen fi raxim bicadadi dukul lminiyi min afwaahi raximi haabeen yani kolkum fi badni umihi yajmac llahu ina axadakum axadkin yujmac walkulmiya khalquhu khalqul axad axadkaas aburisisa fi badni umii umilad axadka aadiso looladi dhahdiya lakulmiye arbaciina afartun iya lakulmiye darafleywa arbaciina afartun iya lakulmiye yawman min yawmin yong afartun yawm iyabhun jogtaa saasaadas nutfatan xaala kawnihi nutfatan xaal ay aburisiyeede yani honjog miniyanhadewa yani may bu ahaan afarton wahay minadaas afarton ber ye mududuntange oo kulunsun ye iyo minidisriye ete yani iya kulumaas ololadi e, e, kabaga raacim kabagadas bacda intishaarihi fi jamiici badani lmar'a kot horta minadaas marki meedagal kabacd yahi gabarta yani badishe dhonga kafaafas minadiyeede wa fi tilka almudda muddadaas taase laa yaktalidu miniy rajuli biminiy lmar'a lamada min miska dhehamayan waktigaas bal yakunaani mutajaawirayni lama derisay ahaadeen laa yugayiru axaduhuma alaakara kanka kankan madooriyo wa fi larbaciina thaniya afartunka lamaadiya yakhtaliaan iska dheh maayo liana miniya lmar'ati mar'ada minadiye laa yasluxu litakhaluqi aburumaw mansuura waas ilaa bilami miniyi rajuli lahu mini rajul minideeda ka dhehentuma fahuwa bimanzilati anfaxati anfaxadi manzilkeeda lilabani oo kale limidad falaa yaslaxu labanu liljabin ilaa bacda lami lanficati ilayh kolka yani wa kay saas wa ahay oo may bali sheegay mawcida cala bin abi alib may lakuliya karamallah wajah anahu gaala in yari ma libni aadama ibnu aadam iyo walfakra fang mayn dhexe yari ibnu aadam iyo fangna wala dhafiyo yaalime yari may weli awaluhu ibnu aadamka ul shay nudfatun nadiratun wa unjufto oonay hungo unjufto oog iman lahaynataa lakahadaw meel lasku dhigo meelikoodeel bitarku lasku dhigo waaakiruhu n damboolshayni jiifatun kadiratun hadan jiifo oo ruux lakubiyaayo hadana qurumaw wamaa baynahumaa wali dhatan yaxmilu may humbaarey alcadarata annajaasata humbareer may kolka isku wiinayo isku faan yani kufaaneer ibnu aadam yani waa kay saas wa ahi yani uma bacda dalika afartun bacdishe ya yakunu yasiru huwa axadki haade calaqatan hinjirye haade afartunki marki dhamaadan afartunka lamaas dhiigkuusunga nisbedele bacda dari turaabi ara marki lashib aleyhi korshay wacajinihi aradi yeedahas likacajinoy bihi bilmaniy likacajinoy mana min almakan aladi yudfanu fihi makaanka gofkun lakadugu doon yo ara laaku dhaade fakad warada may orore ana almalaka almuwakal malaga lang wakaalada bilarxaami magalenka lang wakaaladi yandigu yani tabe fa yaakudu ha qaade min turaabi lmakani makaan aridis qaade aladi makaan oo yudfan laxadu fihi fi lmakaani a lankan hada oo la aburaay meelilkadugu doon dabrisha eye araha kugaade fayadaru shibey cala nutfatin juftiyak shibe raimka datiska jar fa wal aburay min aturaabi iyo wa min anutfati iyo wal yani intaasa ku aburay aradi iyo nayohun juftiya laska daray laska gase laska cajine laku aburay wal calaga tumaylanijeda kidcatu dami gabal oo dhiig ho waana kakan wasumiyat bidalika likawniha tacligu bima yamuru aleyha wali korsheha marka dhigaas alagolans uma yakunu haade huwa aadki calaqatan hinjiriye haade mitla dalika alzamani zamankaas kaase oo kale oo mitla dalika sifatun limawsufin macdufin le yani uma yakunu haade calaqatan ahaade zamanan zaman iyo haade zamankaas oo mitla dalika zamani zamankaas kaase oo kale uma bacda dalika afartunki lamaad bacdishe markii lam afartun dhamaadan bacdishe yakunu huwa aadki hadin haade mudatan cadko yaro hilib ayan isbedele a e gidcata lacmin gabalko hilib oo sagiratan yar bigadri maa yumlagu walihasoo kala gooslo oo kale ahaade a mitla dalika zamani zamankaas kaase oo kaliy ahaade afartunki berley mana afartunki sadehaada wa fiha kalku afartunkin sadehaad hadis ya llahu tacaala ilaahay suuraye ha mulgadiya suuraye wayajcal llahu laha mulgadi man weley saman afyaan wele wasamaan wele wasamcaan wele wabasaran wele waamcaaan mindheeriyaaliyan wele wagayra dalika min alaclaayo uma idaa tama taswiru afar biloodan dhamaaden kalku wasaara ibnu arbacati ashhuriya nagde wakamulat lajzaa hubnaashay kamil nagdaaya uma idaa tama taswiru marki taam nagdo wakamulat lajzaa wasaara ibnu arbacata ashhurin nagd ya yursalu ladira ilah ilalahade aadkinti keelan dire almalaku malag yeelan dire walmursilu huwa allahu tacaala wa ilahi adiraw wa hada almalaku huwa almalaklmuwakalu malag lang wakaalada ilmagalanka lang wakaaladi dirawka manaha yani yamuru llahu lmalaka yo yani wa kay yursalu lmalaku wa ilayhi ilalaxadi lan dire fayanfuku huwa malag yafufa fihi fi laxadi aadki oo suuradis kaamil nagati aruuxa oranjaamid oo shiid iyo geed iyo walsaase isku haay hata kalkun ruux laka afuufe wa fayanfuku yani wa kay malag yafufa fihi yani fi laadi adki datisa ruuxa ka afuufe a alati biha yaxya linsaan ruux oo bin aadamka kunoolado xaqiiqat nafsi afuufawka xaqiiqadiis ikraaj riixin yani min anaafiqi kan wala afuufa riixa kubahaas yatasil riicdeede may derase bilmanfuki yani wa ka koofneegin kor e deras meelo boodboodada dheraw walmuraadu bi hunaa meelo alidkaal saasu mana malag yani meelo ruuxa meelo ka afuufe jismigi dhong an untaa ku galaas jismigi dhong an gudubaas yani afokid ruuxi bes markaasa lanki ma helay oo olooladi ka jar macaan iyonayo xanuun iyonayo untaas dhong hele lilay mana wahada idkaalu gelyawkan oo ruux lakaafufo yakunu haade min alfa min alyafuuki yafuuki yahaade wa oo yani meelin oonayo bahaye yani boodboodada leera yahaade kama ana kuruujaha cinda almawt yakunu min adhowtin intalku biye lilay mana walyafuku maylre watabdu rasi madag dhakiso xaytu yakunu layinan meeli nugeelkaadas minasiri boodboodi lera meelo maskantu meeli yani maskantaasay akugaladanabawti kubaaso kabacdi yani afartonki alagi kabacdi malaga lahandirewa wayu'maru huwa malagi mayl amrey yani waa kay oo kale waay qaala bacdu ladiba culmada oo takaatiirta bacdigoodi ma erena ahey ina alwalada cinda istikmaali sabcati ashhur unog hadii onayaw todo biloodn kamil nagat yataxaraku lilkhuruuji bo hanag dhagaage xarakatan ya dhagdhagaage caniifatan adag ag waa hoog badan min xarakati fi shahri saadis bililihaas walka hoog badan ya eedan dhagdhagaage fa ida tahaya-a lahu lkhuruuju bo hadii handiyaar nagad yani waa kay kharaja markaasa bahe wacaasha waana noolade waktigaas o bilo onayaw todobaad eh wain lam yatahaya lahu lkhuruuj hadii onayaw in indiyaar naganeen istaraaxa raaxo sida tilka alxaraka xarakadaas taase yani wa kay almudaacafa eh yani wa kay yak bacdisha raacisade wa xaraka oo mudaacafe daciifa gadaashe fa yani wa kay xarakadiis yani wa kay yaraadas oloolada dhatiya fi shahri saamin bilisiyed walaa yataxaraku fihi ma dhag dhagaala olooladi dhatiya lilkhuruuji bao fa in itafaqa taxriikuhu dhagdhagaalsi hadii iswaafago wakaraja habaho yani o bilisiyedad dhagdhagaagi habahawki iswaafago fakad lacufa daciifa unugaas adi noolodoob gaayat lucfi waay falaa yaciishu maba noolodaw may wali lisilaki lisilaayi xarakatayni mudaacafatayni lama dhagdhagaaqo usu laciifiyaayan yaku gaalib nagdaayan maca lacfihi usub hadina laciifaalilagab walaw furida anahu yaciishu hadii siyada kaboan ini noolod langadiron yakunu macluulanki cile oo jiraysno jir badan ahaade saasaan wayumaru may balamarey yani waa kay bikatbi wayumaru huwa malagiya laamre fayanfuku tiya kacdafanta wayumaru huwa la laamre biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin afar kalim abtugowkeediya laamre mayliliya malago naonogunkan e afar kalim abtug abtug bikatbi risqii kubedel bikatbi risqii risqi aadi axaski risqi shay abtugow shay iya laamre risqi shay abtugalilay manaa qaliil miya kasiir miya risqiga sifidiis xalaal miya xaaran miya makruh miya intay kukasbade sheega liabtuga lilay mana waajalihi wabikatbi ajali ajali ahad ahadka ajalis abtugawkeedialamare ajalis gadarse wali dheerta ini gaabanto sacdisadhimadaw mahulacgi onay intishehaadaw intaasi abtuga lilay wacamalihi wabikatbi camali camali ahad ahadki camalsi abtugawshe lamare lankin camalsi abtug camal suubang ini camal fasid ini abtuga lilay washaqiyun wahuwa ahadki shaqiyunki dhurdorsan miya amismee saciidunki dhurle miya abtug yelilay intaas don ay yani shaqiy sacid dual goday mubtada langadiray wahuwa shaqiy miya fi laakira aakira kika dhufdarslaw miya am sacid fiha fi laakira aakira kika liibanaw miya abtuga lileyn taasoy kulisho walaagidhonga malagi abtuge eh. rasuulka maerey sala allahu alayhi wasalam yani wa kayfa wallahi macbuda ka dhaaraday laa ilaha ilaha kalan jana ayru ayru la ilahi eyrsin jana ka dhaaraday ina axadakum axadkin la yacmal huwa axadki camal fale bicamali ahli ljanati jinadii ehelkooda camalfalkooda iyo camal fale wa daacada lakahoye manhiyaadka wal al walilkureebi manhiyaadka e yani kutabe xataa ma yakuna anhaana yacmal fale baynahu bayn alaxadi wa baynaha bayn aljanati jina dhadi anhaan ilaa diraacun dhudhung maahin yani taas maylin jeeda kinaayatun an shidat lqurbi eedan kadhawaade camalka susuubiyaay oo daacada ee hoob la fiiri i manhiyaadka isku reebtoomay hoob la fiiri hoolba jinadiiba kolkun dhudhung oo kale dhiminaada soobuso waktigii ba cumrisha hadhawaade hooba dhimadoob horakugal oo kale lahay laakin se hordhaangamay abtugnaayo camal fa shake fayasbigu fayaklibu may kugaalib nagday aleyh alalahaade ahadki korshe may ku kugaalib nagday alkitaabu almaktubu kila abtugiya kugaalib nagday way fi badni umihi kilak abtugaay yamay hay shakahay bes shakanimadiya kugaalib nagdaas fayacmalu fa fayacmalu huwa ahadki camal fale bicamali ahli naar naarta elkooda camal falkoodi camal fale wahuwa lmacaasi kufran lay kanat hata o kabiiratan gaalnimo lahaata macsideede kabiir lahaata camal hunga suubiye usoo camalki hunka dhex jariye reed kabacdi sidi ka khatima isle kadhimade fayadkulu galeha annaara gale reed acadana allahu minha ilahay kumen gal wayuftaxu lahu fi gabrihi gabrigantika jaron maylon furey daaqatun minha min annaar dariisho naarada meelalonka fure hadhowtina naartaba sii gale mana yani saasu ilahay kumen galna khatim humwaytan yeede yani saasu almuraad yani falmuraad wa falmuraad mulaq man tagayara xaalhu gabla moti geeridiis horteed lanki xaalidiis doorsoonti wahwa kismaanian geer samey awalhu may alawal man tagayara xaaluhu lang lanki xaalidiis doorsoontay bilkufri waa iridaawba walciyaadu bilahi tacaala ilahay kumen galaan wahada yataxatamu dukulhu dukul shay waajiba nagre anaar naar garaw wayukladu fiha waan walkuariya lanki oo ridika dhimadi wathani kalamaad man waay tagayara xaaluhu xaal shay doorsoomay bimufasikin shay fasik weelaw doorsoomay kaan irtakaba kabiiratan dembi wiin ha koronsadi wamaata bilaa tawba dembi wiin usoo ka jar on sheegna dhimadi wa yadkulu naar usuna gale in lam tanalhu kan hadin deernay raxmat lcaziiz lgafaar hadin deernay walaa yukladu fiha lakin ahlu tawxiid ahaye malka waariya naarta bal laabuda min khuruuji minha wadukhuliha aljanata laabuda waina axadakum axadkin la huwa axadka yacmal fale bicamali ahli naarti helkooda camalfalkood iyo fale xataa maa yakuna anhaana baynahu bayn alaad wa baynaha bayn anaari naarlati onhaan ilaa diraacun udhung maahin fayasbigu may dhagey fayaklibu may kugaalib nagde aleyh lalaad alkitaabu kiling abtuga iya kugaalib nagde fayacmalhu aadki camal fale bicamali ahliljana jinada helkood camalfalkooda iyo camal fale wa masalan hordhaan may suubiyaay camal onayow hadu hoo gaalnime ho ama faasik lakinagdaa suubiyaay marki kolkan geeridiis walyarku dhimanta hoosa kadhimada fadib naar gala fadiya kolkan kitaabkiisee ku dhage oo saciidnimo e eh, tawba sheene dembigiisu tuubiyaay oo gaalhaya islaame oo yani wa kaylan oo mudnib ahaayen dembigiya ku tawba sheene ku foge waana kushilaaye mara maraatibtina nage hadii muslim caase ahay usoo kolkan khaatimidii sidaan fay lahaati yareed reed fa yani geeriyoode fa gale ha aljanata gale wa bixukmi lqadari iljaari caleyhi xukunkiis korshay dareeri darteed kolkan faman faman sabagat lahu sacaada laalo lanki sacaado hordhaanban dhagday salaf allahu galbahu ilahay galbishay han ila ila lkhayr han ila gabla mawtiy geridis horta khatima fayloa ilah khaatimadana suubitan la gura markaas alacmaalo muctabaratun bilkhawaatimi tan culamada raa acmaalo mayla kufiriyay khaatimada mayole lankan hordhaan hafaylahaya dhowtina khaatimadiisa humaadasalilay lankoona hordhaan humay gedaana khaatimadiisa faylaada askolku khaatimadaasa e wa lang muruga awreed waman sabagat lahu shaqaawa lanki durdaro ndagdi lah liman ndagdina walciyaadu bilahi waha ilahay kumen galaane kana bicagsi sun shagaawadian damboya yani wa kay saas mayli sheegay hadda kahorna sheegay wa waxyaalo laliyaab aha oo niyo an rajulka muslim hay ye kana may haade yahwi imraatan nasraniyatan gabarto oo nasaar eh oo kristaan e injil yani injil haysato yani saasa jeladi oo gaalay markaasay oo nasaar eh markaasa jiridi maralalmooda jiridi lanki lanki rajulka muslimka gibirtaas gaalayta jeray ya marad almot yajridi markaasa fi nafsi maysare usla islaadalay meeray waana sakaraado ana acshiku haadi ana tan ajeelaya walam ajtamic maanala kolongna biha bi haadi fi dunya addunya makala kolong wain mitu hadana dhimado cala lislaami ka dhimadoon lam ajtamic biha tan malakulma fi laakhirati mayay gaalo aha anina muslim baha aakhirin maskaragaan fatanastara kiristamo si aakhirina inaskaragno ley wamaata geeriyoodi ala nasraniyati a nasaarnimaka geeriyoodi xafidana allahu tacaala min dalik ilahay noo xifdiya aha ini diintan kubano diinkalgal ilahay noo xifdiya khaatimidiis sasa kuhumaati mayn gornayti shagaawnmaan gornayti mana intaana sin iyo cibaadaha wedi waako khaatimidiis humaati walama marilat ilmar'atu ti gaalay tahay yen marki jiriti ya gaala beertay mukorgabtogday ina fulanan hibil kana huwa hibilkaasi hawaani ijeelay ana ijelaylan kusuge walam a walam yajtamic waa kay ma ilakolong biana fi dunya ma ikalakolong waksha ana may obsade inwidtu hadii ana geeriyood cala nasraniyati ka geeriyoodob alla ajtamica ana inyaanan lakolongne bi rajulkaas fi laakhirati lakolongne ka obsade arti yana faaslama sidaki islaamti wamatat cala lislaami khaatimidias taylaati argayt kolka yani saasu reed lamadi saasa kashalbeen kolkan khaatimadan walnang murugu reed mana sila nagadaw malog markasta dadka walana murugoodeen dadka ahlu salaaga e yani markas ilahay togan allahuma aktim lana bilkayr wsacaada ling mana ilahu ni hatam kheer i sacaada ni hatam ilahu khaatimadana suubi markas damargooda en yani waa kay taas oo kale may kale li sheegay ana rajulan dakala bilaada romi rajulkao may galayhin bilaada roma gali oo jaarido iyo aragi od gabartoo aragi mana fastatana biha jaaridiya kafidnaaw fakadabaha weydiisidi jaaridi gabarteedaha ka weydiisidi faabo diidan ehelki ay yuzaawiju ini kadaran rajulka kadaran gabrd ajiblan surubna haysa kadaran diidan hataa yatanasara diintana gal markaas aki dalaan er fa ajaaba rajulki ajiibay hom nasaarti ajiibi ilaa dalika an ajiibi karistaamawki an ajiibi fa axdaruu lahu uslahaantis an haadiren asal yani iskiisiina nimanki wilaad baadiriyaalka haayeen ya an xaadiriyen oo an laginaayan diinta oonay diintiyo oonay nasaarte an laginaayan watanasara lanka kiristaamawi fakarajat ljaariyatu jaariyadiya yani waa kay habati wabasagat tuftay fi waji wajigan kutubti ihaanua yani diintisan kubahay anilh weydiisday ani oo jecelka diintisan kubahay ertay wajigan kutubti wagaalas markaasa ma ertay wayxaka naxariistaad taraktu diin alxaqi ana d yani tarakta kutabti diin alxaqiya kutabti lishahwatin shahwa ada jecel adkijarte ada ijeelati daraadi fa kayfa laa atruku sicnun kutabwaayo anana diin albaadilin kutabwaayo linacim abadiyarti mana nicmo oo abadiya sen kutabwaayo ana ashhadu an laa ilaha ila allahu wa ana muxamadan rasuulullahi arti mana ari ana tawxiidka gali arti beswa adinadinmasarga suna diinte kubay khatimidi sumat tangli khatimidi failahati wanko kolka yani reesaaso ahe mayli sheegay min lutfi illahi tacaala ilahay naxariistis waasacnimadi dadka godoomausho sharxa kagodoomayaan kheer han gadoomayanga badan shar haku gadoomayaano kheer han gadooman ye badan inti gadoomawsha oo kheer ku gadooman shar gadooman ku badan wa may wala fa fi gaayat nuduri yani wa kay naadirnimo yoolshee kasuguntuwa nihaayat lgila wa walaa yakunu mahadaw ila liman asara cala lkabair lanka khaatimidii suba umaadas mayle wa lang ala lanki kabaairka daa'imaayo hataa culamada ma ereena bacdisho alasbaab lmuktadiya asbaabti soo yani lisu lkhatima walciyaadu bilahi taala ilahay galaane asbaabtiyeede ini afar ete afar afar wal hadiya khatimoma sheenayan yeren culamada gaar afarta maybua lakudhoolsado haboona atahaawunu bisalaati salaadini lafudaaysado ay istakasul can ficliha salaadi lasku fudaaysado lasku galaysado aminti lfadol laskutukadaalinin abuwelan iyo laku obsade tan kale wa shurb lkamri kamr dhamowa lanshan usun kamradaas daaima usun khatimamilngobsade iyo wa adal lmuslimiina muslimiinta la dadka dhibaayaan ang muslimiinta dhibaayan yoona khatimumo yoo dhibka ka jiraano burisho koortonka jiro dulmo sameeyaano oo yani isbaari dhikadaayano dadilaayanse ye yani sulm jiridong malahanilalerebes khatimamadaasa kadhimadayan yo wa zulmihaayan yani ada lmuslimiin waayeen khatimamilngobsadelankaas tan kale khatimhumuln kobsada may bolanshe xuquuq lwaalideyn waalideynki ka asgaroko waalideynki lanka ka asgaro usun asage usun is khatimulhumuln kobsade lilay mana yani saas wa kolka yani khatimadaas may kale la sheegay calaamatu shaqaawa dordorada calaamadiye may kumid aha leray jumud lcayni ila enjegowke ila enjegaadas ilan oo marbon ooyan ilahay ba yani ogsadis inin oogaay shaqaawo calaamadeed kumid atale jumud lcayni ilatu damciha ilo ilanteed yaraantiy oo marbon ilmaane so ilahay dartisun waya lankalang aragaan min calaamati shaqawa kumida tale wakasaawat lqalbi galba injegnaangma min calaamati shaqawa kumida galbig injegnaadayo kheerka binin hingansmaane infadaane macsiyi sharciyonayo yani mazaamir iyonayo waxumaatala fadaw iyo xub dunya yen shaqaawi kumidata calaamadi kumidata addunya lajeeladaw oo lakamamanaadaw oo si lika deera fada likabasada fada cibaadadi linkutabaw yeena may kumid ataa calaamatu shaqaawa ahi danuu merayha danulun misri calaamatu sacaadati dhurowada calaamadi yeena may bua lankan lan saciid nagdaw ini ay calaamadi may kumid ahaleray xubu saalixiin dadka susuuban jeelantiyo wadunuwi minhu min asaalixiin dadka susuuban nandhawaadaaw may wala lanka saalacgi rasuulka ba tilmaamay sala allahu alayhi wasalam kheer ay likufaaidoysida kacaamil miski ya rasuulka tilmaamay miski lang humbaara oo kale lamiday dadka fayl landa dhawaadaw may weli caraflay kuhelaas kheerlay kuhelaas baliyo oo may calaamatu sacaada kumid aha tilaawat lqur'aani qur'aanka la akriyaan calaamatu sacaada iya kumid at wasaaruleyh minka la dhafaroon calaamatu sacaada iya kumid at wa mujaalasat lculamaai culamada lalafadheedoon calaamatu sacaada iya kumid at wariqat lqalbi galbiga nugeel shayna may kumid ata lanka galbi shay nugeel calaamatu sacaadi kumid at wa yani saaso ila may leray calaamatu sacaadati liibanowka calaamadi may bu an tudiic allaha ilahi ini ad watakaafa inaad obsutwa waan takaafa an takuna mardudan koolu radiyo inaad atuk obsut waclaamatu shagaawati naybwa an tacsiya inaad caasido hiya taala ka caasid watarju hadina rajayta an takuna maqbula ini kola aqbalo hadina rajayt calaamatu shagaawi kumid taleriya yani waa kay saas wa oo may ahay abu idris alkawlani yani may ba onayo kagoley sa'altu sayid alkhadir alayhi salaatu wasalam khadira walwarsadiyadi fakultan mere ya nabiy allah ilahay nabi seow ayu camalin camal me ida camila alcabd adoonku camalka di oona camal falob amana allahu tacaala ilahay hu abdigaas ku aamin aamana allahu ku aamin wele cala limaani iman korshay ku kaamin welew iman shaylankasnka baaqnakdew faqaala khalir liimayngaray adragtu miata alfi nabiyin boqol kun nabiyaha deeri wasaaltum suaalay an isticmaali shayin shay isticmaalshay oo yaman lcabd adoon bi bima maaga sabab shay kaamin hado min salb liimaan imanka siibo shay ka aamin haadaw lanka wali oo imanka lankugu siibane iman shay ladhimadaw ya su-aali intaas malag eh intaas naba eh falam yujibni axadu minhum ahad jawaabi majer xata ijtamactu bimuxamadin sala allahu alayh wasalam nabi llahi muxamed intian kulakulum fasaltu su-aali muxamed can dalika qofka wala oo aaminku kunagadaw adoonka imanka siibow shay ma yeeri faqaala ma yarayhi muxamed xata as'ala isug ilaa an kusu'aalaw jibriila can dalika warsadey fasala huwa muxamed su jibriil can dalika faqaala jibril marasun hata sala rab lciza rab lciza inian kusuaala an dalika kusuaala fasala suaali jibril rab lcizati hawars an dalika faqaala allahu caza wajal ilahay may kagolay man waadaba lanki daaimo ala qira'ati aayat lkursiy aayat lkursi akrisantiya daaimo waamana rasul akrisantiya daaimo ila akhiri sura washahid allahu ilaa qawlihi alislam ina diina cind allahi islam kudiraw daaimo waqul yani wa kay qul illahuma malika lmulki ilaa qawluhu yani bغayri xisaabin kudiraw daaimo وasuرaة الاkلاaص i وlmcawadaten والفatiحة caqiba kuli salaatin salaad kas iribtiya insan la akriya lanki daaimo amina amin nagday min salb اliman imanka sibowshay ku amin haade khatimidii say lahaadaas sa yarilay mana yani wa kay saas wa qala اlculamaaء culamad mayrena radi alahu taعala canhu وahada ydul kan may tusiyey عalى ana qaila dalika oo may kale lambahanya oo saas oo kale midaha xadiis kale orore oo rasuulka neeri sala allahu alayhi wasalam laqalalanki waysa sido waysada wanaajiyo marki waysada dhamaay bacdishe ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu ana muxamadan cabduhu rasuuluh allahuma ajcalni min atawaabiin wajcalni min almutadahirin subxaanaka allahuma bixamdika shadu ilaa aakhiri kagol kutiba yani wa kay yani astakfiruka watub ilayk ilaalkuder yani wa kay kutiba walang abtugay birin odoongnama fi abtugay wa biriin kutiba laabtuge biriin fi yani wa kay huraynimo laabtuge markaasa wal ab wal shabeeye lanjibi yawma le gabal kusuge e ilaa yawm lqiyama lakuderaw lanjibi yawma lewa oo dhowtiya arag akrisadawred kolkan xadiidkan kan eh xadiid e dangwiino waana kulmiyaw shaksad axwaalis maantiyo kulmiyaw may weli xadiidka may kasugnaaday lanka bilawshay xaaladis abuuristiis bilawshe haddana walin nagada doon oo sacaadnimo e mise shaqaawe e wali dhati haada oo ajali e i wali isku tasaruf o irzaageen taasa adilka sugo sawaamay wariya adilka albukaari bukaari muslim muslim iya weri ki saxiya lamadaas imaam lamadi saxi iya kaweriyen wa baab alxadid alkhamis xadiidki shanaad marwiyon wal weriyey can umi lmuminiina muminiinta aadiyo yii kuri umi cabdillaahi cabdillaahi aadis aishata radi allahu taala anha qaalad aisha may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay man of alla gofki ahdasa huwa manka dersiyo fi amrina amarkaan oo haadakan hadersiyo ma hadersiyo laysa huwa maagan hane minhu min amrina amarkaan kumid hadersiyo fahuwa huwa amarkus hadersi raddun mardudun caleyh korshayki lakaradiyawa tawaama yuriya xadiska albukaari wamuslim iya wuriye wa fi riwaayatin limuslim man camila lanki camal falo camalan camal amal falo laysa caleyh lalamar camalkaas korshay amruna anhane fa huwa camalku suge raddun mardudun wa an umi lmu'miniina mu'miniinta adiyo mayl kuriya umi cabdillaahi cabdillaahi aadishayti kuni waahamayla kuniweel cabdillaahi cabdillaahigaasaylanka kuniweeli cabdillaahi bin umm, yani waa kay maybu ahaa cabdillaahi bin zubayr wa iya korsadaasay cishata radi allahu taala anha qaalat may kagole aisha qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam kalku yani aisha may bu aha asidiqatu bintu sadiq wa wa wakuniyat biumi lmuminiin muminiinta adio del mayol lianaha min azwaaji nabiy alayhi salaatu wasalam iya kumid ahaat wa azwaajuhu umahaatm ilahi rasuulka soojaalisha hayaalki umlmuminiin walalang eraw saaso yani wahay manilat manzilatuhuna fi lixtiraami watacdiimi hadi lan firi waxurmat nikaax antaasoy ahasinklain lakin duna jawaazi lkhalwa lakaalahado mabinaan wanadar fiiridi mabinaaw taxriim lbanaat gibroshona xaramu saas yani waa ka saas wa umu cabdillaahi walalang erina ma ay umu cabdillaahi walalang kuniwelionog ma dhalne sidee maca ana alasaxa anaha aisha lam talid ma dhalne leray waan umi cabdillahi lilesidee liana nabiya sala lahu alayh wasalam kanahaa rasuulkan kukuni weli bibni uktiha aisha walaaliya ismahayti onogshi cabdullahi bin zubayr an kukuni weli markiya su-aale ini kunilan wel su-aale sababkana mayba fi tabniyati abihi ma baynaha wa baynahu min shidat alcalaaqati walmawada waraxmati wara walmaxramiya onogaasa maxramna ariso aritiyo dhali eedan jeerayti calaagi eedan ka tacalug dilamdatiyo reed umi cabdillahi walalang arisaaso magyaalka linjeelan badinyi rasuulka kaas ahaay ilalahi magyaalka oo ilah linjelin cabdullaahi areed umi cabdillahi walalankualisaas caiisha radialahu manaaqibteedi may haytay rasuulka zawjaalshaytan linjeelan badinyi khadiijo bacdishay ahay fadla badanaagma khilaafa ka sugun ini aiisha fadl badanta ini khadiijo fadl badanta khilaafa ka jer sadaa saage khadiijo aflale uma caiisha wa bacdaha zaynaba bintu jash uma cabsa wa baqiyatu nisaai sawaan reed oo rasuulka zawjaalshay walisguursidi may li sheegay tumi ko markis yani yo noolin wali kudhimadin wali soo nooli wali dhimadena lamali sheega khadiijiyo zaynab bint khusayma haan kalen rasuulka sala allahu alayhi wasalam yo noolinga futabay ku geeriyoodi a rasuulka sala allahu alayh wasalam bikaara caishan hayna ma guursan iwahay awal mraatin cagada calayha bacda mawti khadiija khadiija bacdisha gabarti guursaday nikacsadi yani gabartaasa hayti oo caisha eh yo sagaal jarto misma e eh, todoba lijarta misma e eh, todoba jarta oo kale rasuulka guursadi marki bintu tiscin o cashrin sagaal mise tuman haytin rasuulka nin kaabsadi yani waa kay mayli sheege markii ya sayidadun khadiijo dhamati ya rasuulka eedun murgoodi markaasa jibriil ankoy markaasa yani mankashaanahin jibriil ahay may dhahdis oo jinada oo laha xarari oo aciisha suuradi yan kaduuban ya insheeni of oo good kaduuban oo yani good dinaad kaduuban ya insheeni yal markaasa jibriil mere ya mucamad ina allaha tacaala yubriyuka asalaama ilahay salaamaha kin akriyaay وayقul ilahi may keray iنii زawجtka الbikra ana bikariyati زوj alati تشbه hadi sوra suuradan tan ashbas fi sama fatزawaجaha yani wa kay saaso ahe fi اlarضi wa yani wa kay saaso fatزawaجha guursoy antaada fi larضi ka guursay to tan oo kale bes rasuulka sala الlahu عalayه وasalam khadaabi in weeri to khadaabe waldoonaso n weeri faqala laha may ngaray hal tacrifina fi maka maka dhasiya dikran oo tashbihu hadi suura suuradan tan ele kasaase markaasu maertayhi nacamha bintu abi bakrin utashbihuha besan weeli rasuulka sala lahu alay slam abubakar markaasu maerayhi ina laka binta hada gibir oo tashbihu hadi tanshibahaas yani gabte tusamiya aisata leraw zawajani allahu ilahay ay zawjay tacaala biha ay zawjay fi sama waamara kalin ilahay may ka amray an tuzawijanii biha fi lardi aradi ikazawjay faqaala may kagoolay yani abubakar ya rasuul allah inaha sagiratn bua gibir yar bua laa taslixu laka mikinsubadaaso aisharite qaala markaasa rasulka meray sala lahu alay slam low lam takun saalixatan lama zawajani allahu tacaala biha hadin kaso badan lahayn ilahay miawjayfan bes markaasa nikaaci meelilakacagadi abubakar manzilka ang nagadi yani waa kay aisha yani waa kay ha weelka oo timrehala diri markaasa ba rasulkan jeeri mana hangaraas ya rasuul allah hada aladi dakartahu liabi yani wa kay ki on manras weelkanje kalku isbaro fadahay manaa maragna yani arag oo kalo markaasa meraya ansew rasulka ansew merase hada kan aladigiyo dakartaad sheegasiyo hu ladig liabiaw kan sheegasiyo in kana yasluxu laka hadikin suubadaw fa mubaarakun caleyka san dheeri mana weelkanjey merase kanki onayo yani wa kay adawka kin sheegay hookin suubadaw balakin barkee dhew bes yani weelki anfahmayti waan iya naftiya langije bes kalkan famala sabti wahiya tadun ya ang malayas ana ababakar ba yaksud tamra timirtiya wad inin gasadaang malayas waan iyo naftiya lanijeedi kan si ala kin barka yala ini duaa fadakalat gali cala rasuulillahi sala alayhi wasalam ilahi rasul shay kolsheen gali wabalagat risaala wargatiya wahay farmintiya deersidi faqaala nabiyu mere gabilnaa ya caisha gabilnaa ya caisha ari mana caisha agbalni agbalni bes rasulka siya ka aragi wajadaba darfa tawbiha karsha daraftiya jiidi fa nadarat ilayhi firidi kolka muklabatan halsat largri makor gabto nikaayobadig wadhabat yani tabti fadakalat ala abiha angali faakbarat n kabarti bima wagawalidhi rasuulkan seeri welki anjey marki demu karkay bafarashayba jiday masa faqala nabiy naumay ka goole ya binta laa taduni birasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay ining malaytoy dana suin in allaha tacaala ilahay kad zawajaka bi ilahay ki zawjey dan arire wa ini an ini kad zawajtuka min anin yoba ki zawjey qaalad mertay fama farixtu bishayin ashadda min farxi biqawli abi bakrin erti manari fakad yani kad zawajtuka minhu yari e karka hodhay faralgobdan argaay eedan dhirifay marki ani yoobaki dar yari bes farax yarti manari yani kolkan reesaas oo aisha gibr cajiib le haytay oo rasuulkana dardaarmay cilmana may leray aswaaju nabiy tanka cilmi badan yahay rasuulka warshee may haaye sala allahu alayhi wasalam khuduu nisfa diinikum diinki nisyay kuqaadada can hadihi lxumayraa rasul ay gaduudiraytan gaduudiraytan tan e kuqaadada dintig miskooshe iyo sinhumbaabsan saa leeleri mana akaabir oo saab saxaabta kuwooda wawi may leeray marki onayo yani ciisa warsada jaren faraailka warsada jaren imam zuhri meeray yani cilmu a ciisha hadii la kulmiyo ilaa cilmi jamiici azwaaji الnabiy wa jamiic nisaai kulmi bilaanta dhamaanti cilmisho azwaaj nabiy culumtiyo lakulmi icaisha cilmishe lisbaasiko kana cilmu ciisa aktar ari mana aisha cilmishe yaki badan haade qaalat caiشha may kagooley qaala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsha may kagooley man axdaa lanki hadersiyo yani fi amrina fi shanina shanigana dhahdiisa kadersiyo aladi naxnu fihi wahuwa diin lislaam kama jaa fi diinina riwaayaan soo jer man axdaa lanki hadersiyo fi amrina fi diinina diinkana dhatis hada kan eh tanzila lahu manzilat lmaxsuusi wlmushaahad wala aragahayo fo fart islaamkaba intiyaal okal ya rasuulka hada kan er diinkan oo kan eh kalka marki la tilmaama kan lae diinki oo markaasay oo korlay lakumbaarsiye ya rasuulka diinkan oo kan eh wal oo foolba yani maxsuusa la dareemada taabada oo kale ishaar man acdata lankia dersi fi amrina fi diinina diinkan hada kan e maaha dersiyo laysa huwa maagan haane minhu min amrina amarkaanan kumid haan yani wa kaysaaso amarkaanan kumid han bian kana yunaafihi amarkaana faanfiye walaysa lahu mustanidun min adilati sharci shareecada daliilyaalshana meel iskuda online lankia dersi fa huwa maagasa oo laha dersi raddun mardoodun waay kili radiya laa yuctadu bi maltooda maadama siriya marduda nagdew rawa mayura xadiiska albukaari o weri wamuslimna weri wa fi riwaayatin limuslim man camila lanki camal falo camalan camal ma falo camalkaas oo laysa caleyhi ala lamal camalka korshay amrunaa amarkaanan haan xukmunaa waidnunaa xukunkaan i idinkaanang haan bian kana gayra mustanidin kii tiirsadaw kershay ilaa daliilin sharciyin tiirsadaw kershay a ah fa huwa acmalku sigeesuna radun mardudun lay waay yani wa kay musanifka riwaayadin alakoy liannaha tufidu riwaayadin may faaidoyasi ana kula camalin lam yakun cala amri sharci amal kastoo shareecada amarshinghaane lankusila isku samaysid fahuwa mardudun ay wa faacilu aatimun ay sawaon kana mucdasan lahu faw masbugan bihi lay haadab xadiiskan kan ay may buaha xadiis oo gaacide aho eedn min gawaacidil islam kumid waana min jawaamici kalimi nabiya kumid nabo kalimiyaalshe waljamiaya wa fi hadiska may kasugna atacdiil in isku digo min albidac lin isku dig walmuktaracaati waxyaalaba la been aburudaw almadmumati laxidaarayaw makruhatan kanat hata o muxaramatan wali haato oo bidacda wal oo xaarame jiran bidacda wal kiraahiyana jiran lin isku digo kasugna adis kan oonaya kiraahide may kumid aha oo lin isku digaw zukrufat lmasaajid masaajide la gorxiya oo kale wa taswiiq lmasaaxifi masaaxifta la gorxiya oo kale waltizaam lquburi gabriyaalo lilaazima oo kale wamaa calayha qubuurta korshe walhaadi min nacwi taabutin lilaazima oo kale wa shurbi dukaani dukaan la dhamo oo kale almacruuf lakasaw dukaanka lakasaw dhamawshay oo kale yani bidacda oo kilaahaydadarsiya kumida wa awalu xuduudihi geeskun dukaanka leeraayo onku biyo onka sanka lakubiyaayo dabshay gabag ee lanka yani kan horay lankaa darsi kaana may haaday fi bilaadi ingiliis bilaadingiliis aka bilaawde markin horeysi marki dembe suma intashara faafi fi bilaad islami khisafi bacda alfi bikamsi siniina o cashrin kun iyo nayo shan ama kun iyo kun iyo nayo yani wa kay toman ishan say waktigaasa faafi mana ingiliiski yani wa kay masalan bamahanjiidna wat gaalada wadankiiyo tubaakadaasay samaysadeen iyo dhuugi jireen waktigii hor marki dambu bilaadilislam hanguuriyen walam yajlig ingiliisu mahaguurine hu dukaankan kan eli bilaadilislam hanguurin ilaa bacda an ijtamaca markii kulumay adibaauhum nimankooda takhaatiirta ee kulumeen calaa mancihim reebowsha kakulumeen min almulaazamati caleyh shaygaasay dukaanka laasimowshay la reeb markii takhaatiirtood kakulumeen ya islaamkan guuriyeen waan laa yastacmiluu minhu ila alqadr aladi laa larara fi wal yarayl ku isticmaalo kor walkalma isticmaalo kor adibadood ereg markii dambereedaas gudbiyeen islaamka gudbiyeen may la sheegay adibada may dhambareena leray rajulkood dhimadi oo hordhaangna shurb shurbu dukaan laasimi jari un kasay oo diikasay laazimi jari dhimadi ye dhambalenga leri maanaa takhaatiirtooda markaasa may ka heleena yani waa kay ha fawajaduhu saariyan usoo gudubi fawajadu helen hu saariyan usoo gudubay fi curuqihi rajulki idgooshe wacsabii seedooshe dhong midownagadan xataa ina muka cidaami lafooshe dhuhkuka jar kadiswatahda midowadi wawajaduu galbahu galbishay may ka heleena mitla sanfajati sanfaja oo alyaabisati enjegan oo kale wakabidahu beertay maxrugan gubsanya arag ya ka aragin oo dukaanlaysin dhamaay kaanahu shawiya fi naari wal oo beer oo dabka laha kagubi oo kala gubsanya beerti taas aragin wa min dalika alwakti waktagaas kaasalku bilaawo manacu manciyen min almudaawamati daaimo aleyh ala dukaani dukaan la daaimo waktigaasa maniye waamaru may amreena bibaycihi dukaan in limuslimiina lanku beeci muslimiinta dhiblahan jiidaay liyadura sindimhu muslimiinta fi lajali aakiradooda yani indhib walida nagala can bacd culamaai meh guriyan anah gaala bitaxriimi culamada gaal waabahato xaaramo erang mana falixtiyaadu sadaha boongmayl almancu min shurbi dhamosh in kureebtoomlae wa min amtilati thaniya bidacda oo muxaramad e may kumid aha almakusu anshuurgaado oo kale kumide yani allarbatu walweelow allaribatu walawelo alati yaakuduha almakaasu mima yadkulu balada lamba magaalada galaw baaburba hagawboonolangooyo han hadhiible ermana yani waa kayhamel surum yani taasu masala anshuurkaadu taas yade bida haram a hay madhiib hoobaan dhiibaan besuliley kaa warka dhowti meel kumoodas male wargadalkooti laakin gooye kontaroolka wargadal maraasalilehi manshuurkaado wa xaaram wa may kale kumid aha istigaal bimadhabi ahlilbidac ahlulbidac madhabtiyo lakamashguulan yeena bida haram e almukhaalifa lima caleyhi ahlusuna wataqarubu ila llahi taala lan dhawaadan bida haram e biaalat lahwi dheelaaliya lanka dhawaad kalkasi oo kale walmizmari musika oo kale walaasoy may kale bido muxarama ah tarku lxuduudi shariica shareecada oo xuduudo oo shareecada lakutabaw sheeyaan bidacwa may yani waa kay bedelshe ciqaabyaalo lakabedel xuduudi oo shareecada jidoytiba la fiiriya labedelo walaago kale ciqaab ho oo la samaysadaw maali e masala lanki hangwel hang beese dhiibe iyo yani waa kay bedinshentaasa garaacay oo kale iyo hoolasagobda i walaasa kaba bedel xuduudiba iyo khamrada la beeciyo eygi la beeciyo kerkerigi la beeciyo xashiishki laamo intaasoy bidac muxarame kumiden xashiish oo almacruuf la dhamo yani listicmaal wa kana xuduuhu xadiiskaas haderisowsha meel sheegay fi awaakir miati saabica boqolki todobaad aakhirshi haderisi culimada may sheegeena xashiishku suga ini kasugayi boqol iyo niyo labaatan madire eh boqol i labaatan dhib e oo diintina dhibaayan aakhirana dhibaayan ini kasugayi xashiisku suge xadiiskan kan e may bak ogaani aclam ogaaw ana man axdaa lang ala lanki bidcatan hadarisi muxaramatan eh kana caleyhi wisruha bidadi adee dambishe korshehaadaas wa wisru man yacmalu biha bilbidca ila ywmi alqiyaama kama ana man sana sanatan xasana lanki dariiga fay la dersiyo hadersiyo falahu ajruha waajru man yacmalu biha ila ywmi alqiyama haadaas oo kale yani wa kay saas wallahu aclam